بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى سida imaamka uu iclaaniyey sheekh cabdallah kitaabkaas oo xajmigiisuna uu yar yahay laakiin macaanidiisu ay aada u weyn tahay uu kulminayo ayaan bilaabi doonaa kitaabkaasoo la yidhaahdo rawdat alanwaar fii siirati annabiy almukhtaar sala allahu calayh waali wasalam kitaabkaas waa kitaab markaa xajmigiisa fiiriso aada u yar laakiin siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax badan uu kulminayo wax badan buu kitaabkaasi kulminayaa oo wuxuu ka tegay baaba yar marka intaanan kitaabka aanan bilaabin baan waxaan rabaa ka muqadima inaan uga hadlo ahamiyatu diraasati siirati nabowiya sala allahu calayh waali wasalam siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam barashadeeda la bartaa qiimaha iyo ahamiyadda ay leedahay inaan wax yar ka ishaaro ayaan rabaa haddii ilaahay subxaanah wa tacaala noo garto ahamiyadda ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay waxaa noogu filan culummada ahlu sunnaha ah ama ahlulxadiidka la yidhaahdo ama ahlul atharka la yidhaahda inay aad iyo aada uga murugoon jireen bal ay ku dadaali jireenoo cinaaya khaasa ay siin jireen siirada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laga soo bilaabo islaamku markuu bilowga ahaa qarnigii koowaad yay culammadu tadwiinkiisa bilaabeen qarnigii koowaad in la diiwaaniyo wakhtigaasay bilaabeen ama ha laga allifo kutub mustaqila hadda maalan ibnu isxaaq oo kale waad garanaysaan waqtiguu ahaa ibnu isxaaq oo saaxibu siyar la yidhaahdo wuxuu ahaa yacni marka uu dhashay taariikhda waxay ahayd shan iyo siddeetankii hijrada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wakhtigaa uu noolaa buuna kitaabka alifay wahaakadaa culammo fara badan ayaa kutub mustaqila ka alifta siirada waxaa jiro qaar siirada ka mid a ah inay culummadu allifaan waxaa jiro in musanafaadka waaweyn oo sida kutubta xadiidka oo kaleeto ay mawaadiic fara badan oo siirada ah ay ku qoraan fii saxiix albukhaari fii saxiix muslim sunanka waxaad arkaysaa kitaab la yidhaahdo ayaa ku dhex jiro la yidhahda almaghaazi wasiyar siiradii nebiga makhaasidiisii iyo wax lamidka ah marka taa waxay tusaysaa ihtimaamka ay culummada siin jireen siirada ay siin jireen walidaalika ibnu kaiir raximahu llahu kitaabkiisa albidaaya walnihaaya wuxuu leeyahay wuxuu ku soo guurinayaa hadalkan yani fannigan qiimaha uu leeyahay isagoo ka warramayo wuxuu leeyahay wahada alfannu mima yanbagi alictinaa'u bihi wاlictibaaru bimrihi wاtahayu lahu fankan fannigan oo fannu siira la yidhaahdo wuxuu leeyahay waa waxa u habboon inay dadku yacni ilf cusub ku eegaan inay maaragtay ku dadaalaan inay u diyaargaroobaan shaygoo aad iyo aad ugu habboon inuu yahay ayuu kitaabkiisaasi ku ishaarayaa weeye bal waxaan arkaynaa salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim ilmahooda sida qur'aanka loo baro bay siiradana u bari jireen sida ay culamo fara badan ay soo guuriyaan yacni uu ka mid yahay alkhatiibu albaqhdaadi raximahullah kitaabkiisa la yidhaahdo aljaamic liakhlaaqi alraawi wa aadaabi asaamic uu ka mid yahay ibnu kaiir kitaabkiisa albidaaya walnihaaya ay ku soo guuriyaan waxay leeyihiin yacnii carruurta ayagoo yaryar intaysan weynaanin bay siirada nebiga bari jireen ay ku xafin jireen salafkeennii ridwaanullaahi calayhim waxaa ka mid a ah sida ay soo guuriyaan caliy bnu lxusein zayn alcaabidiin yaa wuxuu leeyahay yacnii waxaa soo guurinaya ibnu kathiir iyo alkhatiibu albagdaadi baa soo guurinaya wuxuu odhan jiray kunnaa nucallamu maqaazi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam kamaa nucallamu asuurata min alqur'aani waxaanala bari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaasidiisii duulaankiisii jihaadkiisii ayaanala bari jiray iyo siiradiisii sida suuradda qur'aankana loo baroo kale ayaana loo bari jiray hadalkaasi ka soo guuriya wuxuu soo guurinaya alkhatiibu albaqhdaadi haddana sida kitaabkiisaasaan soo ishaarnay ismaaciil wuxuu ka soo gurinaya can ismaaciil ibni muxamed ibni sacd ibni abi waqaas saxaabigaa sacd ibni abi waqaas wiilku awoowaha u ahaa ayuu ka soo guurinaya ismaaciil ibni muxamed wuxuu odhan jiray kaana abii yucallimunaa maghaazi rasuuliillaahi sala allahu calayh wali wasalam wa yacuduha calayna wa saraayaahu wayaquulu haadihi maaahiru aabaa'ikum falaa tudayicuu dikraha sidaasuu dhihi jiray yacni waxaana la beri jiray maqaasida siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam saraayaadkii iyo ciidamadii ou diri jiray ayaana la beri jiray markaasu aabbahena na beri jiray buu yidhi aabbaheen oo maxamed ibnu sacad ibni abi waqaas ayaana beri jiray buu yidhi wuxuuna odhan jiray waa maaahiru aabaa'ikum aabbayaashiin yani waxa laga soo guuriyo qiimaha lahaa dikriyaadkii wanaagsanaa weeye falaa tudayicu dikraha ha dayicina yani xusuusashadeedii iyo sheegisteedii iyo barashadeedii marna ha dayicina buu ohan jiray weyaan marka dadka muslimiinta aad bay cinaaya khaas u siin jireen siirada yani nebiga calayhi salaatu wasalaam annagana maanta waxaa waxaa weeyaan aad baan ugu baahan si aan u noqonno siirada nebiga inaan baranno waxa weeye yacni inaan noqonno calaa bayinatin min amrina arrinkeenna min amri diinina inuu noo caddaado inaan siirada waasitadeeda ku baranno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qadriga iyo sharafta uu leeyahay aan ka baranno sharafta iyo qiimaha agteenna uu ku leeyahay muslimiinta dhexdiisa ku leeyahay inaynu ka baranno oo markaasna ay dhacdo jeclaanshaha nabigeenna aan jeclaano salawaatu ullahi wasalaamu calayh jacaylkaasoo ah raacitaankiisoo la raaco amarkiisa oo la ateeco waa taa weeyaan maxaa yeelay dariiqi keliyahoo dadku ay jannada ku gaaraan waa dariiqii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh duruuqda kaleoo dhan waa la owday waa wada xihan yihin halkaa dariiqaa furan oo jannada ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiye weeyaan ummaddu marka ay taariikhdeeda ay xifdiso oo maadiga ah taariikhdeedii hore markay xifdiyaan waxa weeyaan xaadirkooda iyo mustaqbalkooda labadaba way xifdin karaan way ilaalin karaan laakiin hadday dayacaan taariikhdoodii oo qofkii muslimka ahaa uusan garanaynin taariikhdiisii waxaa laga yaaba maanta zamankeenna aan joogno dhallinyarada joogtaahi markii nabiyulaahi maxamed abtirsigiisa laga sheekeeyo oo la yidhahda u abtiri in waa yar tahay dad tiro kooban baa garan karo nebiga aswaajtiisii ka hadal haddii la yidhaahdo in yar baa garan karto maqaasidiisii ka hadal iyo duulimaadkiisii iyo dacwadiisii towxiidka soo u fidin jiray in yar baa garanayso laakiin markii la yidhaahdo ninka koox hebel banonigu u ciyaaro yacni maxaa la yidhaahdaa manchester united iyo united iyo baashii kale maxay ahayd liverpool iyo markii la yidhaahdo wuxuu yaqaanaa nimanka goolasha u dhaliyo dhanba waa yaqaanaa nin walba nambarkoo sito iyo taariikhdiisii kulli waa wada garanaya yacni waxaasoo dhanba u yaqaanaa wey marka waxaa ka ahamisan qofka inuu diinkiisii barto wakhtigiisii inuusan wax macno leh macno darre inaysan ku dayicin nabiyulaahi maxamed oo diinkaadii adduunkaadii aakhiradaadii ku xirnayd ma taqaanid wamaca daalika kufaar oo gaalo ah weliba saaqitiin ah oo aanan waxa yihiin la arag yaad maaragtay cumrigaada ku dhuminaysaa waqtigaada ku dhuminaysaa barashadoodii waqti dhan kaaga dhumaya sidaa darteed qofku inuu taariikhdiisa yaqaano taariikhda dadka muslimiinta ah ay soo mareen nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii inuu qofku yaqaano waa daruuri weeyaan siirada marka maxaan ka faa'iidaysan karnaa barashada siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu baranno maxaan ka faa'iidaysanaynaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa nabi maxamed inaan barano salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo aan baranno macrifa tafsiiliya macrifo aada u faahfaahsan inaan barasho aada u faahfaahsan inaynu baranno waxaan baranaynaa dhalashadiisii waxaan baranaynaa abtirkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan baranaynaa asmaada iyo magacyada nebigu uu leeyahay waxaan baranaynaa wuxuu ku soo barbaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa dhimashadiisii ayaanu baranaynaa waxaan baranaynaa sifaatkiisa wanwanaagsanaa yacnii akhlaaqiyaadkiisii dhaqankiisii fiicnaa ayaanu baranaynaa nebinimadiisa wixii na tusayey baan baranaynaa mucjisaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku xoojiyey ayaanu baranaynaa waxaan baranaynaa markaan siirada fahamno oan ka faa'iidaysanaynaa sidoo nebiga dadka u maamuli jiray yacani siyaasadiisii iyo tadbiirkiisii oo u maamuli jiray ayaan ka baranaynaa ghasawaadkiisa sidoo u geli jiray saxaabadiisa u amri jiray inaysan ahayn fawda inaysan ahayn yaa lala diriraa lala dagaalamaa hadduu siirada barto adigoo kelimada alla keli inaad kor noqoto u dagaalamayo cidda la dagaalamaysa waa taqaanaa waa man kafara billaahi caza wajal laakiin adoo muslim laynayaad waxaa leedahay jihaad baa ku jiraa baad leedahay dad muslimiina baabi'inaysa dad muslimiina baabi'inay ama gaal beri ka ahaa dilaysaa oo waxba maskiin ahoo waxba aanan ahayn leedahay jihaadaan ku jiraa waxaa weeye qofka muxaaribka ah oo adiga diinkaadii ka hor yimid adigoo awood leh oo ciidan ahoo jiro ayaa la yidhahdaa sidii nabigeenna calayhi salaatu wasalaamba uu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waan arki doonno weeyaan arrimahaasoo idin ayaanu ka baranaynaa arrimahaas markaanu baranno waxaan ka faa'iidaysanaynaa jacaylka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tawqiirinta iyo nabigeenna ijlaalka iyo weynaynta aanu weynayno ayaanu ka baranaynaa uma hadyigiisa inaan raacno iyo dhaqankiisa inaan raacno yaanu ka maaragtay ka baranayna maxaa yeelay maqsuudka risaalada nabiyulaahi moxamed loo soo dhiibay qasadka laga lahaaba waxa weeye wa alitibaacu waxa weeyaan waliqtidaa'u bihadyihi nebiga oo la raaco hanuunkiisoo lagu daydo arrimahaas baan ka faa'iidaysanaynaa oo aanu ka baranaynaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihi nabigeenna ilaahay wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana rasuulkii alla waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan haddaa muslimiintii tihiin yay ugu sugan tahay liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira qofka ilaahay yowm alaakhira rajada ka qabo kaa ayay ugu sugan tahay marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa oon ka helaynaa raacitaanka nebi moxamed aan raacno salawaatu ullahi wasalaamu calayh leanna waa ogtihiin diinteenna waa diin itibaac waay qofku labada shay oo nebiyulaahi maxamed uu la yimid oo qofka uu ku badbaadi karaahi waa alikhlaasu walmutaabaca la yidhaahda alikhlaas walmutaabaca ikhlaas markaad tidhaahdo waa laa ilaaha ila allah waxa weeye ikhlaasu alcibaadati lilahi caza wajal keligiis allah subxaanau wa tacaala inaa cibaadadaada u barax tirto waa laa ilaaha ila allah yacni laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooye mutaabacaduna waxaa w muxamadun rasuulullah oo ah tajriidu lmutaabacati lirasuuli illaahi sala allah aleyh ali wasalam nebi maxamed inaa u barax tirto raacitaanka sababta waxaa og tihiin allah ambiyada markuu qur'aanka uga sheekeeyey ilaa siddeed iyo toban nebi ayuu aayaad isku xigo oo fii suurati alancaam ku jiro ayuu rabbi ka warramay oo nebigeenna uga warramay laga soo bilaabo watilka xujatuna aataynaaha ibraahiima calaa qowmihi yani ilaa aayadaha soo wad markii aayadaha siddeed iyo toban rasuul la soo sheegay ayaa nabigeenna ilaahay la hadlo wuxuu ku yidhi ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi kuwaas waa dadkuu rabbi hanuuniyey ee hanuunkoodu ku dayo nabi maxameda lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam annagana inaan hanuunkiisi ku dayanno hanuunkoodu ku dayanno ayaana la ka doonaya weyaan siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam barashadeeda iyo ku dhaqankeeda markaan ka faa'iidaysano itibaac iyo aliqtidaa birasuuli illahi sal alla alay wasalam waxaa weeye waxaan helaynaa sacaadatu daarayn adduun iyo aakhare qofku inuu liibaanabuu helaya adduun iyo aakhareba waa liibaanaya sida alimaam ibnu lqayim raximah llahu kitaabkiisa zaad almacaadka uu kusoo guurinayo wuxuu leeyahy waida kaanat sacaadatu lcabdi fi daarayni mucallaqatan bihadyi nabiyi sal allahu alayh wali wasalam fayajibu cala kuli man nasaxa nafsah wa axaba najaataha wa sacaadataha an yacrifa min hadyihi wa siiratihi wa shanihi maa yakhruju bihi can iljaahiliina bihi wayadkhulu bihi fii cidaadi atbaacihi wa shiicatihi wa xisbih wاnnaasu fi hada bayna mustaqilin wamustakirin wamaxruumin wlfadlu biyadi illaahi yutiihi man yashaa wallahu du lfadli caiim hadalkaasoo hadal aad u qiimo badan ayuu ibnu qayim aljawsiya leeyahay marba wuxuu leeyahay hadday addoonka liibaantiisa adduuniya aakharo ay ku xiran tahay hadyiga nebiga oo la raaco nabiyullaahi moxamed haruunkiisii diinka u la yimid oo la raaco oo lagu dhaqmo ay ku xiran tahay qof kasta kulligii oo naftiisa u naseexaynayo la jecel naftu inay badbaado inay guulaysato doonayahay waxa waajib ku ihi inuu nebiga hadyigiisa barto siiradiisa uu barto shu'uuntii nebiga xaalkiisii oo dhan ou barto ou ka barto waxa ka saarayo ka dhex bixinayo qofkaasi dadka ka jaahilka ah hadyiga nebiga ka jaahilka ah gelinayo qofkaasi dadka nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam oo la dhihi karo oo xisbullah ama xisbu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam shiicatu rasuulillaahi la dhihi karo atbaacu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam la odhan karaa dadkaas uu ka mid noqon karaahi inuu barta baa la doonayaa buu yidhi marka haddaa naftaada adiga aad naasix u tahay oo aad la jeceshahay guusha waa in hadigii nebiga aad barato kutubtii axaadiistii siiradii inaad waxaasoo dhan qur'aankii inaad ka baratid hadyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi dadku saddex bay u qaybsamaan hadyiga nabiga markii la fiiriyo qof yacni yaraystay oo wax yar ka qaatay iyo mid badsaday iyo mid lagaba hoojiyeyba ooba waxba aanan ka baranin saddexdaasunbuu mid noqon karaa arrintaasna inuu qofku badsado ama ou khayrka marata hadyiga nabiga aad u qaato waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay cidow doonoona allah siiya subxaana wa tacaala wallahu dulfadli alcaiim marka qodobkaas waa ka faaiidaysanaynaa siirada waxaan ka faa'iidaysanaynaayoo labaad qodobka labaad aan ka faa'iidaysanayno waxa weeye quwat liimaan wa quwat lyaqiin wthabaatu cala addiin arrimahaasoo dhan baan ka faa'iidaysanayna qofka inuu iimaankiisu inta kordho xoog uu u yeesho yaqiinta uu allah iyo diinka uu u leeyahay iyo rasuulkiisa uu yacni maarata qawi ay noqoto inuu ku sugnaado diinkiisa althabaatu cala addiin arrimahaasaa laga faa'iidaysanaya maxaa yeele qofka markuu fiiriyo qofka muslimkaa markuu eego nebiyulaahi maxamed oo ilaahay keliga uu soo diray dhibka uu dacwadiisii dadka uu gaarsiinayay qoomkiisii dhibka ka soo gaaray markuu arko shiddada ka soo gaartay markuu arko ilaa ay inay dilaan ay damceen oo ay intay caayi kareen caayeen dacwadiisi inay dumiyaan ay doonayeen markuu qofku sidaa siirada u akhriyo markuu siiradii arko saxaabadii nebiga raacday calayhi salaatu wasalaam dhibaatada loo geystay cadaabka la cadaabay guryahoodii laga saaray adkaysan waayeen ilaa ay ka hijroodaano dhulkiiba ay kusoo koreen ay ka tagaan dulmiga iyo dhibka loo geysa darteed markuu qofku akhriyo wuxuu ka kororsanayaa iimaan iyo yaqiinuu ka kororsanaya wuxuu ka faa'iidaysanayaa athabaatu cala addiini diinkiisa siday saxaabadu ugu dheganaayeen inuu ku dheganaado waan arki doonnaa siirada ku arki doonnaa bilaal oo kaleeto iyo suhayb iyo dhibaatadii dadka loo geysan jiray yani yaasir iyo camaar ibni yaasir iyo sida loo cadaabi jiray iyo nebigeennaba dhibka oo la kulmi jiray baanu ka arki doonaa insha allahu tacaala marka arrintaas waxay tusaysaa qofka inuu maaragtay iimaan iyo yaqiin ayuu ka kororsani diinkan inuu diin xaq yahay buu garani waxyaalahaasoo dhan buu qofku u faa'iideynaya weeyaan walidaalika wuxuu dhihi jiray ibnu xasmi kitaabkiisa la yidhaha alfisal fi lmilal wannixal wuxuu soo guuriyaa uu leeyahay فإن siirata muxamadi sal allahu alayh wali wasalam liman tadabbaraha تقتضي tasdiiqahu daruuratan wa tashhadu lahu biannahu rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam xaqan falow lam takun lahu mucjizatun hayra siiratihi sala allahu alayh wali wasalam lakafac yacnii hadalkaasuu dhihi jiray kitaabkiisaasuu kusoo guurinaya ibnu xasmi wuxuu yidhi siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka tadaburo oo ku fikirahu fiirfiiriyaani waxay keenaysaa daruuro ahaan inuu nebiga rumeeyo oo yaqiin ou helo tasdiiq inuu helo oo uu ka markhaati kaco yacni barashadeeda darteed inuu nebiyulaahi moxamed rasuul ilaahi oo dhaba uu yahay inuu maaragtay arrinta uu ka markhaati kaco maxaa yeele waa mucjisada nebiga la siiyey wuxuu leeyahay haddaysanba nebiga mucjiso kaleba aan la siin lahayn ilaa dhaqankiisii iyo siiradiisii mooye wax kalaba aan la siin lahayn ayadaa mucjize ahaan ugu fillaan lahayd buu yidhi siirada keligeed baaba mucjiza nabiga ugu filnaan lahayd buu leeyahay wey qodobka saddexaad oo aan ka faa'iidaysanayno siirada waxa weeye waa inay noqoto cawnan calaa fahmi kitaab illaahi casa wajal kitaabka ilaahay fahmidiisa la fahmo inay kaalmo u noqoto oo loo kaalmaysta siirada waa kaalmow almow maxaa yeelay in badan oo qur-aanka ka mid a ah, aayaadka aanka ka midihi waxaa tafsiiru ahoo fasiro siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa caddaynayso oo fasiraysa weeyaan khaasatan markii khasawaadka laga hadlay bal aanka suwarta fiiri suurata aali cimraan oo kaleeto maxaa la yidhaahdaa suuratu alanfaal suuratu tawba suura alaxzaab suurat alfatxi suurat alxashri ghasawaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay siduu dadka yacnii ula dhaqmi jiray ayay ka warramaysaa suurta kale kulliga suurta makigaahi dacwadiisa iyo sidau tawxiidka ugu adadka xirsiga dadka ugu dadaali jiray yani inay ilaahay rumeeyaan dacwada ugu dadaali jiray ayay tusaysaa fii cahdi makki wa cahdi lmadani kadalika labada cahdiba inuu nabigeenna ku dadaali jiray towxiidka uu dadka inuu maaragtay khayrka la jecla ayay tusaysaa weeyaan maalan fii suurati aali cimraan oo kale allah wuxuu kaga hadlaa aswata uxud qaswata uxud cibar fara badan ayaa ku jira ad arkaysa axkaam fara badan baana sidaan arki doonno yaa siirada laga qaataa suurat lanfaal qaswatu badrin alkubraa ayay suuraddaasoo dhanba ka hadlaysaa mucdamkeeda ay ka hadlaysaa wey suurat tawba ghaswatu tabuukaa looga hadlaa ghaswatu tabuuk ayaa looga waramaa suurat alaxzaab waxaa looga waramaa ghaswatu alkhandaq ayaa looga waramaa yacni maaragtay iyo ghaswatu bani qurayda arrimahaasaa looga warramaa yuhuudii bani qurayda baa looga warami suurat alfatxi waxaa looga waramaya sulxu xudaybiya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta markuu la heshiiyey quraysh arrimahaas ayaa looga warramaa weeye suurat lxashri waxaa looga warramaa yacnii yahuuddii bani nadiir ka karariddeedii madiine laga raro iyo bani qaynuqaac yahuudda qaybta qabiilada ka mid ahayd raristeedii wamaa ilaa daalika suwartaas oo dhan iyo siiradaas ghasawaadkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam xikmooyin aad iyo aad u tiro badan iyo masaa'il aad iyo aad u waaweyn ayaa laga qaataa weeyaan sida yani uu leeyahay sheikha khatiibu albaqhdaadi wuxuu leeyahay kitaabkiisa hadda aan soo sheegnay aljaamic liakhlaaqi alraawi wa aadaabi saamic ayuu wuxuu ku leeyahay yani tatacallaqu bimagaazi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam axkaamun axkaamun kaiira fayajibu katbuha walxifdu laha buu leeyahay yacni siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ghasawaadkiisa ah maqaasidiisii iyo siyarkiisii waxaa ku sugan buu yidhi axkaam aad u tiro badan axkaam badan baa laga qaataa sulxulxudaybiya keliya inta xukum oo dhexdeeda ku jirta oo muslimiinta ay ka faa'iidaysteen lama qiyaasi karo yacni ghaswo kasta kulligeedna waa sidaa wey sidaa darteed wuxuu leeyahay waxaa waajib ah siiradaas maqaasidaa in la qoro in la xifdiyo ayadana sidoo kale loo xifdiyo ayaa waajibabuu odhanaya weya marka siirada waxaa la rabaa in sida dadka ahluxadiidka ay u fahmi jireen inaan u fahmno yacni siirada dadka ahluxadiidka siday u fahmi jireen inaan u fahmno baa la rabaa oo aan u fahmno nebiga sifaadkiisii baa laga sheekaynay yacni maaragtay eh, sifadiisii inaad adigu isku daydo inaadna sifaadkii la timaada inaad isku daydo waxaa laga sheekaynayaa sidau ula dhaqmi jiray yacni dadka sidau ula dhaqmi jiray ayaa laga waramaya hadday yihiin yani mumin hadduu yahay kaafir hadduu yahay suu nabigu la dhaqmi jiray salawaatu wasalaamu calayh hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay haddii uu nin yahay hadduu dumar yahay haddii ay addoommo yihiin hadday xor yihiin hadday dad wan wanaagsanoo madaxa oo ashraafa yihiin iyo dad wudaca ah ay yihiinoo maarata hooseeye ay yihiin hadduu musaalim yahay oo mid heshiis kula ah ama muxaarib uu yahay waxaasoo dhan waxa weeye waxaa laga fahmi kara waa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam see buu nebigeen ula mucaamaloon jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaad garanaysaa oo siirada ka fahmaynaa nebigeenna siduu ugu dadaali jiray yani xirsigiisa calaa hidaayat alkhalqi dadka inay hanuunaan soo u jeclaa dadku inay hanuunaanoo diinka qaataan soo ugu dadaali jiro u jecla ayaad ka qaadanaysaa adna markaasoo kale inaad ku dadaasho dadku inay hanuunaan hanuunka iyo khayrka aad la jeclaato maxaa yeele diinkeennu waa diin raxma weeye waxaa weye waa diin lxikma weeye waa diin bikulli khayrin wa salaaxin la timid weeyaan khayr kasta kulligii iyo wanaag oo dhan diin la timid weeye waa diin reebayso min kulli sharin wa fasaadin fasaad kasta iyo shar kasta kulligii diin reebaysa weeye marka sidaa darteed qofku inuu maaragtay ka faa'iidaysto siirada ugana faa'iidaysto siday dadkeennii ahlu khayrka ahlu xadiidu ugu dhaqmi jireen ayaa la rabaa weeyaan laakiin inaa uga faa'iidaysato sida maalan dadka la yidhaahdo alxarakiyuun ama alxisbiyuun la yidhaahdoo kale min baabi siyaasa keliya un see ummadda u xukuntaa adiga u qabsataa iyo mansab adduunya a ku gaartaa keliya mindaarkaas inay ka fiiriyaan oo baabka ay ka fahmaan kuwa thawriyiinta la yidhaahdo ama qataaliyiinta la yidhaahdo oo dadka iska laayana bilaa macno inay uga faaidaystaan oo yidh nabigaa duuli jiray ay si xun uga faaidaystaan lama rabo xadyigeed nabiga calayhi salaatu wasalaam se ugu dhaqmi jiray inaa ugu dhaqantid baa la raba qof walba iska dil macnaheedu maaha waa munafir baa tahay dadkaa diinta ka cayrinaysaa lama ogola marka hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam siday ugu dhaqmi jireen dadkii salafu saalix iyo dadkii a'immat alhuda inaan uga faa'iidaysanno oo aan u dabaqna baana laka dooni weeyaan kitaabka marka insha allahu tacala intaas ka muqadima ayaan maaragtay u sheegay kitaabka ayaan biidn illaahi tacaala bilaabi doonaa sidaa sheegay kitaabkan waa kitaab xajmigiisu yaryahay waxaana iska leh sheekha la yidhaahdo safiy raxmaan almubaarak fuuri la yidhaahdo ayaa iska leh waa sheekh hindi ah ee dadkii culammada mucaasiriintana ka mid ahaa oo loo yaqaana kitaabkan kii ka horeeyey saaxibu raxiiq almakhtuum kitaabka araxiiq lmakhtuumka la yidhaahdo xoogaa xajmigiisa intaan ka weyn yahay ninkii iskalahaa alifay weeyaan waa khulaasa weeye kitaab aanan waxna ka tegin weeyaan waa kitaab lasoo ururiyey wax badanna aanan ka tegin siiradii inteeda badan siiradii nebiga ay ku urursan tahay salawaatu wasalaamu calayh sidaa darteed kitaabka waxaan u akhrin doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo ka muxaadara u akhrin mayno waa laqbaynaynaa waxaa rabnaa xaraf xaraf inaan u dul istaagno waa iska laqbaynaynaa biidn illah af soomaaliga ku bedelaynaa kalimaadkaa sidaa uga wada faa'iidaysanno kulligeen ayaan rabnaa insha allahu tacaala sidaasaan maaragtay door biday laakiin haddii la yidhaahdo ka muxaadara ha loo akhriyo dadka in yarbaa ka faa'iidaysan karto laakiin markii kitaabka la laqbeeyey dad badan way ka faa'iidaysan karaan marka insha allahu tacala waxaan isku dayeynaa inaan laqbayno uma waxaan isku dayi doonnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan fududayno oo aanan kusii dheeraanin haddii ilaahay yiraahdo kitaabka unbaan ku gaabsanayna wixii uun markaas laga maarmaana ama takhriij xadiida uu yahay iyo ama maaragtay eh, arrin eh, tafsiir u baahan oo kale iyo markaan gaarna waa baabkeeda wey laakiin insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan iska fududayno biidn illahi tacaala wakhtiyada aan akhrinayno ilaa afar casho inaan ka dhigno baan isku dayi doonaa caawa sabti ilaa habeenka talaadada ayaanu wadaynaa biidn illahi tacala afartaas casho ayaan akhrin doonaa si kitaabka uu noogu fududaado maxaa yeele waxaa dhici karta dadku inay xaj iska aadaan oo waqtiga xajkana soo galo marka inaan fududayna baan isku dayi doonaa haddii ilah yihahdo bismi illahi araxmaan araxiim cunwaankan muqadimada shiikha waa farahan ka qaadaynaa wax weyn ma aha kitaabka unbaan bilaabaynaa muxamedun sala allahu calayh waali wasalam asluhu wa nash'atuhu wa axwaaluhu qabla nubuwa cunwaankaas ayuu u caqiday sheekha raximah ullah nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh waali wasalam asalkiisii yani meeshuu ka soo farcamay wey wa nash'atuhu sida uu ku barbaaray nebiga calayhi salaam dhalashadiisii laga bilaabay laab uu ku soo barbaaray wa axwaaluhu qabla nubuwa xaaladihiisii sida ay ahayd intaana nebiga laga dhigin salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaan alla soo dirinoon rasuulka loo wayoonin ka hor xaalkiisu see ahaa wuxuu ka bilaabay shiikha annasabu shariifu nebiga abtirkiisii wanaagsanaa ayuu halkaa ka bilaabay annasab nasabku abtirsigaada wey aabbaha awowayaasha ilaa cadda aad ku abtirsato halkaas ayuu cunwaanka noogu caqiiday qaybta hore wey wuxuu yidhi nebiga markuu ka warramayay huwa akramu khalqi illaahi nabiyulaahi muxamed huwa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam akramu khalqi illaah khalqigii ilaahay kan ugu karaamada badan weeyaan wa afdalu rusulihi rusushiisii ou rabbi soo dirayna kan ugu fadliga badnaa weeye wa khaatamu ambiyaa'ihi nebiyaashiisa rasuulkii lagu khatima nebigii lagu khatimay weeye muxammadu nebi muxamed ah muxamedka ibnu cabdilaahi cabdulaahi inankiisii ah ibn cabdilmualibi ibnu haashimin ibnu cabdi manaafin ibnu qusayi ibni kilaabin ibni mura ibnu kacbin ibni lu'ayi ibni khaalibin ibnu fihrin ibnu malik ibni nadr ibni kinaanata ibni khusayma ibni mudrikata ibni ilyaas ibnu mubar ibni nazaar ibni macad ibni cadnaan yacnii awowgiisii labaatanaad ayuu gaarsiiyey nebiga aabbihii markaad aabbihii ka soo tagto awowgiisii koobaad waa cabdilmualib wey cabdilmualib waa awogii koobaad wey ilaa cabdinaan waa awogii labaatanaad wey marka in badan oo aabbayaasha iyo awowayaasha nabiga ka mid ihi sheekha laftiisaa noo keeni doono war badan uma baahna laakiin markaad tiriso waa labaatan wey cabdilmualib oo awowgiisi koobaad ah, haashim waa labo cabdimanaaf waa saddex qusayi waa afar kilaab waa shan mura waa lix kacb waa toddobo lu'ayi waa sideed khaalib waa sagaal fihri waa toban maalik waa kow iyo toban nadar waa labaiyo toban kinaana waa saddex iyo toban qusayma waa afar iyo toban mudrika waa shan iyo toban ilyaas waa lix iyo toban mudar waa toddobiyo toban nazaar waa sideed iyo toban macadi waa sagaal iyo toban cadnaan waa awogii labaatanaad wey markaasuu wuxuu ku yidhi intaa uun magacyo weeyaan magacyo keliya wey wa cadnaanu cadnaankan oo jadkiisii labaatanaad ah awowgiisii labaatanaad nebiga ahi min duriyati ismaaciil ibni ibraahiima calayhim asalaam wuxuu ka mid yahay nabiyullaahi ismaaciil duriyadiisii farciisii buu ka mid yahay owlaadiisii buu ka mid yahay oo ismaaciilna ou dhalay ibraahiim nebi ibraahiimaa dhalay calayhim asalaam ilaahay dushooda nabadgelye ha yeeleen bilitifaaqi inuu duriyada ka mid yahay wax khilaafo ka jira lama arko waa muttafaq wey walaakin wuxuu yidhi lam yucraf lama garanayo bidabdi xaqiiqa ahaan markii la koobo xaqiiqa ahaan looma oga cadadu walaa asmaau man baynahu wa bayna ismaaciila calayhi salaam cadnaan iyo nebi ismaaciil inta u dhaxayso tiradooda iyo magacyadooduba xaqiiq ahaan looma oga buu yidhi laakiin waxaa xaqiiqo ahoo mutafaq ah min duriyati ismaaciil inuu ka mid yahay waa lai fahmay soo maa ismaaciil uu ka mid yahay laakiin inta ismaaciil iyo maaragtay cadnaan u dhaxaysaa tiradooda iyo magacyadooda lama garan kara buu leeyay intaasuu noo sheegay intaa waa nasabkii aabbaha buu kaga warramay abtirkii aabbahu kaga warramay sheekhu hooyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abtirkeedii buu noo sheegay amaa ummuhu sala allahu calayhi waaalih wasalam nabiga hooyadii fa hiya aaminatu bintu wahbin aamino oo ina wahab ah weeyaan ibnu cabdi manaafib ibnu zahra ibnu kilaabin intaasuu nooga tiriyey aamino oo wahab yani aabbaheed uu yahay cabdimanaafkan ma aha kii nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgiisii ahaa ma aha waa sami weeye ibnu cabdimanaafoo awowaheed ah ibnu zahra oo kan saddexaad ah ibnu kilaab oo awowihii ah, saddexaad ah weyaan aabaheed markii laga reebo wahab waa cabdimanaafii zahra iyo kilaab awowgii saddexaad w kilaabkaas ayay nabiga iskaga yimaadaan calayhi salaatu wasalaam wa kilaabun kilaabka hadda aan sheegnay huwa aljadd alkhaamisu lilnabiyi sala allahu calayh wasalam min jihati abiih xagga aabbihii nabiga abtirkiisii iyo xagga hooyadii abtirkeeda kilaab bay iskaga yimaadaan oo ah awowgii shanaad oo nabiga awowihiisii shanaad ah ayay hooyadii iyo aabbihiiba iskaga yimaadaan weyaan fa abuuhu wa ummuhu min aslin waaxidin nabiga aabbihii iyo hooyadii asal waaxida ka hal farac oo kilaabkaas ayay ka wada yimaadeen wey yajtamicaani waxay ku kulmaan fii kilaabin kilaab ayay ku kulmaan wasmuhu ninkan kilaab la yidhaahdaa waa laqab kilaabku waa laqab waa naynaas wey laakiin magaciisu waxa weeye xakiimun kilaabka xakiima magaciisa la yidhahda wa qiila waxaa kaloo la yidhahda bacdu maarata curwana waa la yidhahda ama curwadha ama xakiim magacaasaa kilaab la yidhahda magaca uu leeyah waa kaa weeyaan laakinahu marka kilaab maxaa loogu bixiyey laakinahu kaana kaiir saydi bilkilaabi facurifa biha laakinahu kilaab kaana wuxuu ahaa kaiira saydi mid ugaarsigiisa uu badan yahay oo ku ugaarsado bilkilaabi eeyahu ku ugaarsan jira ugaarta ey baa loo diraa eeyaha mucallamkaahoo la tababaro yaa lagu ugaartaa ayuu ku ugaaran jiray sidaa darteed baa fa biha magacaa sidaasaa uu caan ku noqday lagu aqoonsaday oo lagu gartay weyaan intaas waxaan ka soo baxnay nebiga nasabkiisii xagga aabbaha iyo hooyada ayuu musanifka noogu sheegay qabiilatuhu sal allahu alayh ali wasalam nebiga qabiiladiisii ayaana la kaga warramaya qabiilada annaga soomaalida qabiilka dadka ceeb bay u haystaan qabiiladu waa shay jiro waa lama inkiro lama diido waa nasabkaagii abtirkaadii wey saxaabadana iyo nabigeenaba waa loo abtiriyaa saxaabada loo abtiriya nin walba qabiilkiisaa lagu sheegaa marka islaamka iyo diinteennu qabiil ma diidee waxaa la diida waa qabyaalada wa qabyaaladaa la yidhahdaa qabyaaladna maxaa la yidhaahdaa an tansura qawmaka cala ulmi inaad dadkaaga ulmi ugu gargaartaa qabyaalad la yidhahda yacni soomaalida sida ay qabyaalada ugu dadaalaan xataa wadaadada kama baxsadaan bay dhahan faqi tolkii kama janno tagay yidhahdeen yacni waxay rabaan xataa wadaadkii inuu dulmiga kula safto ciddii inuu dulmiga kula saftay rabaan marka qofka dulmiga loogu gargaaraa qabyaalo la yidhahda waana shayga muxaramka ilaahay laga reebay alcasabiya aljaahiliya la yidhahdo w amaa inaad qabiil aad qabiilkaada sheegato anigu reer hebel baa la yidhahdaayo reer hebel baan ka ahy aad tiraahdo mujarad tacriifa la yidhaahdaa waana midda ilaahay uu noo sheegay ya ayuha الnaasu ina khalaqnaakum min dakri waunha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu intaa keliya wey nasabkaada inaad ogaatid yaa qaraabo kuu ah yaa nikaaxeedu kuu bannaan yahay yaad isdhaxlaysaan intaa inaad ka garatid unbaa la rabaa intaasaa la rabaa lanna qaraabadaada silat raxmaa la yidhaahdaa inaad xidhiiriso waa lagaa dooni waaati da lqurba xaqahu ilahay ou ku leeyahay qaraabada inuu qofka qaraabadiisa yaqaano yani dadka uu dhaxlay inuu garanayo dadka uu la xidhiidaya iyo dadka uusan la xidhiidi karin inuu kala garanayo saasoo kale untaasaa la rabaa weeyaan nebiga marka qabiiladiisiibuu musanifku noo sheegi wa qabiilatuhu sala allahu calayh waali wasalam nebigu qabiiladiisu hiya qabiilatu qurayshin waa qabiilada quraysh la yidhaahda wey qabiilatu quraysh qabiiladaasoo almashhuudu laha ama qurayshtaasoo almashhuudi laha haddii qabiilada aan ka sifayno waa godaynaa haddaan quraysh ka sifaynana hoos dhigayna lianna quraysh waa mudaaf ilayhi marka almashhuudi lahaa bisharafi yacni looga markhaati kacay sharaf iyo qiime iyo wanaag qurayshtii looga markhaati kacay wa rifcat ashan shanigoodii iyo xaalkooda samayntii looga markhaati kacay waalmajdi alasiili iyo sharaf oo asal ah ma aha mid caarid ahoo soo korortay ee sharaf asal ah ayaa loogu maaragtay xididaysatay oo asal ah looga markhaati kacay wa qadaasat ilmakaani makaankooda dahirsanaashihiisa bayna saa'ir alcarabi carabta kale dhexdooda markay joogaan qadaaso looga markhaati kacay qabiiladaas way nebiga qabiiladiisa weeyaan wa huwa qurayshtan qurayshka la sheegayay yaa quraysh magacaas xageebuu ka yimi laqabka quraysh la yidhahd yaa iska lahaa wuxuu leeyahy wa huwa laqabu fihr bni maalikin nabiga calayhi salaatu wasalaam awowayaashiis awowo ka midoo fihri bn maalik la yidhaahdo fihrigaas baa quraysh la dhihi jiray bay leeyihi ama wuxuu yidhi aw inadr bni kinaana ama fihri bni maalik maaligaasaa dhaleeya fihriga awowgii oo nadr bni kinaana ahaa ayaa waxaa la yidhahdaa quraysh isagaa la dhihi jiray wey laqabkaas labadaanna midkood ayay siiyaanoo isku khilaafaan ama waxaa iska lahaa fihri ama nadar baa quraysh la dhihi jiray saasay yidhaahdaan wy wa kullun mid kasto oo min rijaalaati hadihi alqabiila qabiiladan aan soo quraysh aan soo sheegnay raggeeda ka mid ah mid kastoo ka midihi kaanuu saadaatin wa ashraafa waxay ahaayeen dad madaxa sayidyaal ah oo ashraafa oo qiimo leh fii zamaanihi zamankoodii odayaashan lasoo tiriyo nebiga awowayaashii ah oo reer quraysh ah dad wakhtigay zamankay joogeen nin walba zamankuu joogay qof shariifa oo sayida buu ahaa weeyaan kulligood sidaasay ahayd waqad imtaaza minhum waxaa gooni ahaan uga soocmay yani waxaa gooni ahaan looga sii sooci karaa qusay yani qusay ibni kilaab ninkaas oo odayaashii nebiga awoogiisii afraad ah qusay baa gooni ahaan loo soo sooci karaa weliba sharaftiisa wax badan la gooni noqday oo odayaashii kale ka soocan buu odhanaya wasmuhu qusaye magaciisu zaydun baa la yidhaahdaa muxuu ku socmay biciddati miisaatin masiyooyin badan waxyaalo fara badan oo kaga soocay oo wanaagyaal ah oo wanaag uu sameeyey buu odayaashii kale kaga socmay weeyaan markaasu wuxuu tirinayaa ilaa lix shay oo uu maaragtay qusayi odayaashii kale kaga soocmay oo isagu uu la gooni noqday oo wanaag ah ayuu tirinayaa noo sheegaya kan koobaad fahuwa walu man tawalla alkacbata min qurayshin yacni qofka fahuwa qusayb wuxuu ahaa awalu man qofkan ugu horeeyo tawalla alkacbata kacbada maamulkeedii gacanta ku dhigay oo tawalliyo maamulay oo min qurayshin ka tirsan quraysh kacbada markii hore ma maamuli jirin qusay ka hor nin qurayshoo maamuli jiray ma jiro asagaa ugu horreeyey fakaanat ilayhi xijaabatuhaa wasadaanatuha waxa weeye fakaanat ilayhi qusay waxaa u ahaaday xijaabatuha yacni kacbada furitaankeeda inuu isagu furo wasadaanatuha khidmadeedii iyo ka shaqaynteedii laga shaqeeyo isagaa iska laha isagaa ka shaqayn jira kacbada ninkuu doono u furaa qofkuu doonana wuu ka xiraa asagaa khidmadeeda u istaagi jiray buu leeyahy taa waa qodobka koobaad wuu noo fasiro wuxuu yidhi ay kaana biyadihi miftaaxu lkacbati yaftaxuha liman yashaau wamataa shaa kaana biyadihi gacantiisa waxaa ku sugnaa oo gacanta ku hayay miftaaxu lkacba kacbada furaheeda isagaa hayay yaftaxuhaa liman yashaau ciddou doonabuu u furaa wamataa shaaa goortuu doonana waa uu furaa weeyaan isagaasa ugu horreeyey qoraysh nin ka horreeyeyoo kacbada maamulkeeda qabtay oo furaheedii iyo shaqadeedii gacanta ku dhigay khidmadeedii qusay nin kaga horreeyey ma jirin buu leeyay taa waa qodobka koobaad weeyaan masiyada labaadoo qusay uu leeyahay waxay ahayd wa huwa aladii anzala qurayshan bibatni makka wa askanahum fii daakhiliha wa kaanuu qabla dalika fii dawaaxiha wa atraafiha mutafariqiina bayna qabaa'ila ukhra wuxuu leeyahay wa huwa qusay aladii kii weeye anzala qurayshan quraysh dejiyey bibatni maka waadiga maka la yidhaahdo maka caloosheeda isagaa soo dejiyey asagaa soo dejiyey wa askanahum qurayshna asagaa dejiyey fii daakhilihaa maka gudaheeda isagaa soo dejiyey wa kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika intuusan qusayi quraysh maka soo dejinin ka hor waxay ahaayeen fii dawaaxiiha wa atraafiha dhinacyadeeda iyo tuulooyinka gaararkeeda ah ayay qurayshu deganayd waxayna ku kala tagsanaayeen mutafariqiina ayagoo kala tagsan bayna qabaa'ila ukhra qabaa'il kaleeto carabta ka mida bay ku dhex jireen ma aynan haysanin kacbadaas ayay gacantooda kuma jirin qusay ka hor laakiin qusay baa maka soo dejiyey gudaheeda keenay marka waa taa midaasna waa masiyadii labaad weeyaan midda saddexaad waxaa weeye wa huwa aladii ansha'a asiqaayata warifaada wa huwa qusay alladii kii weeye ansha'a bilaabay asiqaayata waraabinta xaajiga la waraabiyo oo biyaha macaan la siiyo isagaa bilaaba loogama horey warifaadata cunnada oo xujaajta la siiyo dadka soo xajiyey la siiyana cid ugama horeynin weeyaan siqaaya maxaa la yidhaahdaa rifaadana maxaa la yidhahdaa shiikha laftiisaa noo fasiray wasiqaayatu waa waraabintiiye waxaa la yidhaahdaa waa maaun cadbun min nabiidi tamri aw alcasali aw azabiibi wanaxwihi kaana yacuduhu fii xiyaadin min aladiimi yashrabuhu lxujaaju wuxuu yidhi waa biyo maaun biyo weye siqaayada biyaha la cabayo biyahaasoo maaun biyo oo cadbun macaan wey oo laga sameeyey biyaha macaan min nabiidi tamri timirta la qooyey oo maarata la qasay timira biyo ku qasaysa isma macaanaanayso waa kuwaa aw ilcasali ama biyihiiba waxaa lagu qasa marabkiibaa lagu qasaya aw izabiibi ama zabiibka bahal kiraado cinabka la qallajiyey ah ayaa lagu qasayaa weeyaan ow naxwii wixii la mid ah marka biyii waa macaanaanaya maadaama sokor qasab laga samaystahay aynan jirin waxaasay wax ku macaansan jireen ku samaysan jireen kaana marka wuxuu ahaa qusay yacudduhu mid diyaariyo arrintaas biyahaad ou macaaneeyey fii xiyaadin darar oo min adiimi maqaar laga sameeyey weelal waaweyn oo maqaar laga sameeyey yani waxaa la xiyaadka waa darka xoolaha laga waraabiyo wey kaasoo kale ayuu samayn jiray markaasuu yani yashrabuhu lxujaaju ama yushribuhu lxujaaja wuxuu cabsiin jiray xujaajtuu cabsiin jiray haddii aan alxujaaj mafcuul bihi aan ka dhigano laakiin waxaa fiican inaan xujaajta faacil ka dhigno yashrabuhu ou cabayo alxujaaju baa cabi jiray biyahaasay cabi jireen weeyaan warifaadatu rifaadana maxaa la yidhaahdaa waa cunasiintii wey waa acaamun cunno wey kaana yasnacu lahum qusayi wuxuu samayn jiray xujaajta u samayn jiray dadka soo xajiyo fi lmawsimi mawsimka xajka oo maalan shawaal bilaha xajka ashhurulxaj waxaa weye waa shawaal iyo dilqicda iyo maaragtay cashri min dilxij labadaa bilood iyo saddex iyo tobankaa casho ayaa ayaamulxaj la yidhaahdaa markay carabta kale soo xajiyaana yimaadaan ayuu maaragtay cunadaa u samayn jiray saas cunadaasuu siin jiray wey taana waxa weeye waa qodobka afraad oo qusayi oo odayaashii kale kaga duwanaa oo wanaagga ahaa midda shanaad waxa weeye waqad banaa qusayi beytan guri buu dhisay bishimaali ilkacba kacbada waqooyigeedabuu ka dhisay curifa bidaari nadwa loo yaqaano daarunadwa loo yaqaano daarunadwa ayaa loo yaqaanaa yani meesha ay ku shiraan oo naadigoodii quraysh ay ku shiri jirtay ninka ugu horeeyo bilaabay qusayib oo ah oo daartaas u dhisay quraysh weeyaan wa hiya daaru nadwadaasi waxa weeyaan guriga uu dhisay daartaasi waa daaru shuura qurayshin quraysh daartii ay ku shiri jirtay weeyaan wa markasu taxarukaatihim alijtimaaciya dhaqdhaqaaqooda bulsho arrimaha bulshada oo dhan dhaqdhaqaaqeedana meesha saldhiga u ahayd wey halkaasa saldhiga ahayd fa kaana laa yucqadu arrinku wuxuu ahaa laa yucqadu nikaaxun laa yucqadu lama xiro nikaaxun nikaax lama gunto oo laba laisku xiraa nin iyo naag laisku xiraayo ma jiro laba laisku nikaaxiyo laisku meheriyaayo ma jiri jirin walaa yatimu amrun arrinna ma dhammaystirmi jirin ilaa fii haadihi daar daartaasun baa lagu qaban jira haddii arin oo ku soo kordho halkaas iskugu imaan jireen oo arrimaha ijtimaaciga ah markaasay xallin jireen hadday guur tahay hadday sulxi tahay hadday dagaal tahay kulli daartaasaa lagu qaban jiray weyaan arrintaasna isagaa sameeyey wey midda lixaad waxa weeye oo adayaasha kale kaga soocmay wa kaana biyadihi alliwaau waalqiyaadatu gacantiisabaa waxaa ku sugnayd oo isagu madax ka ahaa isagaa hayey calanka calanka isagaa qaadi jiray hogaaminta dadka la hogaamiyana isaga iska laha yacni calanka markii dagaal la gelayo calan buu qolada la samaystaa calanka isagaa gacanta ku hayn jiray ninka hogaaminayo dagaalka abaanduulaha ka ah isagoo ahaan jiray wey falaa tucqadu raayatu xarbin falaa tucqadu raayatu xarbin dagaal calankiisa lama taago oo kor looma maaragtay lama yacni kor looma qaado oo lama gunto ilaa biyadihi gacantiisa unbaa la gelin jiray wey gacantiisa lagu qaban jiray asagaa hogaamin jiray dadka wa kaana kariiman nin wanaagsanna wuu ahaa waafir alcaqli caqligiisa uu waasac yahay oo caqli badan buu ahaa saaxiba kalimatin naafida fii qowmihi kelimadiisana mid ay fusho oo aan hadalkiisa la soo celin fii qowmihi dadkiisa dhexdiisa buu ahaa weya marka intaas buu qusay isku darsaday oo maarata nebiga awowiyaashii ka mid a intaasoo arrimood buu sameeyey weyaan hada bilahi towfiq wsal allah w slam ala nabiyina mxamed l